alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waasxaabihi ajmaciin shubhada sideedaad madmuunkeeda ayaa sheegaya nuxurkeeda waxay ka hadlaysay haye athaamina fi cibaadaة اlasnaam an shirka maxsuuru fi cibaadaة اlasnaam fain qaala ashirku cibaadaة اlasnaam wanaxnu laa nacbud اlasnaam ayb shubhada labaadna waxaynu ugu soo maray alaayaatu naزlat fi man yacbud اlasnaam alfarqu baynahumaa hadal muhima baynu sheegayna halkaas aye nacam shubahaad badan asalkoodu waa waaxid laakiin suuradooda iyo hay-adooda iyo xujajka adilada iyo jawaabaha laga bixinayo ayaa kala duwan ayb laba jawaabood buu sheekhu ka bixiyey waynu nihi jawaabta koowaad jawaabu bitasliim macnaheedu yay ka soo qaad shirkigu inuu yahay cibaadat اlasnaam jawaabta labaadna waa maxay a aljawaabu bilmanci oo la idhaahdo haddii ujeedadaadu ay tahay sanam haddii la caabudo ayuun bay shirki tahay wax kale haddii la caabudona shirki ma aha arrinta noocaasiya fahada yarudhu ma dakarahu llahu fi kitaabihi min kufri man tacalaqa calى malaaikati aw ciisa aw الصaalixiin ayib qowlkan markaa odhanaya ashirku waa cibaadaة اlasnaam waxaa burinaya sida uu sheegay musanifku raximah llahu tacala waxa ilahay kitaabkiisa ku sheegay jawaabaha laga bixin karo waxaa kamid a ah in la yihaahdo baatilnimada qowlka waxaa tusinaya waaqicu lmushrikiin aladiina qaatalahum rasuulu llah waaqaca iyo xaalka mushrikiintii nebigu uu la dagaalamay waqad kaanuu mukhtalifiina fi macbuudaatihim sidaynu kusoo aragnay alqawaacid alarbac iyo muqadimada kitaabkanba asnaam qura may caabudi jireen waxay caabudi jireen waxyaabo kala duwan bay caabudi jireen ilaahayna ma kala qaadqaadin dhammaantood baa gaalnimu ku xukumay axkaamtii gaalnimadaiyo shirkiga ka ratibmaysana ilaahay waa si waqaatalahum rasuulu اllah walam yufariq baynahum dhammaantoodba rasuulku waa la dagaalamay mana kala duwin nebigu calayh isalaatu wasalaam uma kala geyn ilaahayna wuxuu kitaabkiisa ku sheegay aayado qur-aana oo tilmaamaya in la caabuday macbuudaad aan sanam ahayn afaxasiba aladiina kafaruu an yatakiduu cibaadii min duuni awliyaa waa addoomo ilaahay weeye asnaam maaha kuwii awliyaa ka dhigtay macbuudaad ka dhigtay min duuni ilah ilahay buu ku xukumay afaxasiba aladiina kafaruu an yatakiduu cibaadii min duuni awliyaa nebiguna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu sheegay qabrigiisa haddii cibaadaadka qaar loo sameeyo inuu wathan noqonayo walihaadaaba ilaahay wuxuu ka baryey qabrigiisu inaanu sidaa noqon allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbadu marka wax mumkin oo suurtoobo weeye wax mustaxiil ah oon dhiciba karin nebigu ilaahay kama magan gelin waana dhacayba arrinka noocaasi ahi nebiga caleyh isalaatu wasalaam qabrigiisa dadka qaarkood ay caabudeen arrinka labaad wuxuu yahay haddii lagaba soo qaado sanam mooyaane wax kaleba inaanay caabudin oo daliil sheegaya wax kale inay caabudeen aanu jirinba laa fi lkitaabi walaa fi sunna waxaa isweydiin leh hal kaanat اlaslaam alatii cabaduuha maqsuda lidaatiha bاlcibaada asnaamtan ay caabudeen ma waxa ahayd mid iyada lafteeda ay cibaadada ula qasdiyeen way aaminsanaayeen inay sideeda cibaado u mutaysatay sifaad ay leedahay inay cibaadada ku mutaystay wa annahaa tanfacu wa tadur oo iyadu waxtara ay leedahay waxyeelana ay difaacayso jawaabtu waa maya asnaamtan ay caabudayeen kaanat rumuusa limakhluuqaati saalixa waxay calaamadu ahayd oo ay doonayeen inay ku xusuustaan makhluuqaad wanaagsan oo malaa'ig leh oo dad saalixiina leh waxyaabaha taa tusinaya waxaa ka mida qowmu nuux nimankii saalixiinta ahaa ee ay ku fitnoobeen oo ay caabudeen min duuni illahi subxana wa tacaala waxay u sameeyeen taalooyin sawiradooda ay suran yihiin markaa dhismahan iyo sawirkan iyo waxani maqsuud lidaati ma ahayn kaana ramzan lihaa-ulaai saalixiin dadkaa saalixiinta ay caabudayeen buu calaamad u ahaa culimmaduna waxyaabaha taa tusinayaan waxaa ka mid a inay asnaamta badbedeli jireen oo sida ibnu cabaas uu sheegay sanamkii uu sitay hadduu arko mid ka qurux badan waa iska tuuri jiro kaa ka quruxda badan buu qaadan jiray hadduu aaminsan inuu iskii ilaah u yahay ma tuureen ma dhacdeen inuu tuuro wakadalika wuxuu sheegay qataada raximah اllahu tacaala mushrikiinta markay xaaladdu ku adkaato iyaga oo badda markaa ku safarsan inay qubi jireen asnaamtoodo badda ay ku daadin jireen asnaamtii ay siteen oo ilaahay subxaana wa watacaala oo qura ay baryi jireen se ilaahay kitaabkiisa ku sheegay culimaduna arrinta noocaasiya waa tasriixiyeen oo waa caddeeyeen inaanay asnaamtan iskeed aanay u u caabudeyn oo aanay iskeed ugu qasdi ahayn ee asnaamtan ay shay kale oo cibaadadoodu ay ku socoto inay calaamad u ahaayeen laata ninkii la odhan jiray sida ibnu cabaas ku fasiray rajul saalixa buu ahaa markaa sanamkan la sameeyey kaana ramzan lihada arajuli saalix ninkaa wanaagsan buu calaamad u ahaa wuxuu yihi abusheekh la idhaha abulfatx ashahrastani oo shaafici ah oo dhintay shan boqol iyo sideed iyo afartan marka ahayd taariikhda hijiriyadu waxaan taariikhda u sheegayaa si aanay u odrhan qubuuriyiintu wahaabi buu ahaa sida qaarkood ay u yihahdeen bukhaari wahaabi buu ahaa maxamed ibn cabdilwahaab iyo bukhaari keebaa horreeyey alaa shaqayskuma lahayn soo ma wuxu uhi wabiljumlati wadcu اlasnaami xayu ma qadaruuhu inama huwa calى macbuudi ghaa'ibin asnaamtan ay samaysteen waxay ka turjumaysa mid ay caabudayaan oo maqan oo sanamkan masnuucee la sameeyey laftiisa aan ahayn xatىa yakuuna الصنم المacmuul عalى suuratihi wa shaklihi wa hay-atihi naaئba manaabahu wa qaa'ima maqaamahu waxaanay u samaysteen sanamkan kaa maqan suuradiisii oo kale loo yeeliyo shakligiisii iyo qaabkiisii si uu kaa naa'ib uga noqdo oo meeshiisa u galo wailaa fanaclamu qaطعا ana caaqila ma laa yanxatu jisma biyadihi wayusawiruhu suuraة uma yactaqidu anahu ilaahuhu wa khaaliquhu wa ilaahu اlkuli wa khaaliqu اlkul haddaan arrinku sidaa ahayn buu yidhi si yaqiina waxaynu ognahay qof caqli lihi intuu wax jurmi la sameeyo oo sawir iyo qaab uu u yeelo inaanay dhacahayn inuu ictiqaado inuu yahay ilaahiisi iyo khaaliqiisi bal inuu yahay ilaahu اlkul makhluuqaadka o dhan ilaahooda inuu yahay taasi waa ka raazi ashcariyadu kutubta ictiqaadka hadday yidhaahdaan alimaamu isagay ujeedaan wa mujadidu madhab alashcariya hadalkiisa aan akrin doono haddii magiciisa laga jari lahaa waxaa shaki la-aana khuraafiyiinta iyo qubuuriyiintu inay odhan lahayn mid wahaabiba baa yidhi kitaabkiisa waxa weeyaan atafsiir اlkabiir mafaatiixu اlgeybna waa la idhahdaa isna wuxu uhi markuu ka hadlayey sidee bay ku dhacday mushrikiintu inay asnaam wax dhagax ama dhoobo ama wax la mida ka samaysan inay yidhaahdaan haulaai shufcauna cinda allah haddad caqli la baahane sidee u aamineen in dhagax iyo dhoobo iyo waxay gacantooda ku sameeyeen inuu ilaahay subxaana wa tacaala ergo uga noqonayo marka wuxuu sheegayaa ixtimaalaad waxaa ka mida ka afraad wuxu uhi anahum wadacuu hadi اlasnaam wاlawthaana calى suwari anbiyaa'ihim wa akaabirihim asnaamtan waxay ka turjumaysay ambiyadoodii iyo dadkoodii hore ee waaweynaa yacanaa dadkii mucadamiinta ahaa dhexdooda ayay calaamad u ahayd wazacamuu anahum mata اshtaqaluu bicibaadati hadi tamaathiil waxaanay sheeganayeen mushrikiintu markay ku shuqloomaan sawirada caabudistooda faina ulaa'ika alakaabir takuunu shufacaaءa lahum cinda اllahi tacaala maaha sanamka laftiisa dadkaa waaweyne ee wanaagsan ee ilaahay u dhow ee sanamkan uu calaamadda u yahay inay u shafeeco qaadayaan qaar baa samaystay asnaam calaa suurati اlmalaaئika asnaam calaa suurati ambiyaa asnaam calaa suurati saalixiin marka waxay aaminsanaayeen markay weyneeyaan ramsigan iyo suuradan inka saalixa ahee uu calaamadda u yahaye isaga uu ka turjumaya inuu shafeeco qaadaya bay aaminsanaayeen markaasaa wuxuu sheegayaa arrin kala dhaqaaqa buu sheegayaa oo ah dadka xabaalaha weyneeya iyo dadka dhintay qubuurahooda inay kuwaa la nooc yihiin buu sheegaya waarainta sheekh maxamed cabdiwahaab raxima llahu tacala uu ku celceliyo oo cilatu shirki waa tashriik tashriiggii mar haddii la sameeyo ama mid hore ha sameeyo mid dambe ha sameeyo wuxuu u sameynaya ilaah uu la wadaajinaya wuxuu doonayaba ha noqdo hasii kale shirki adkaadaan hadday doonayaan walaakinahum yashtarikuuna fi asli shirk bal raazi dhegeyso oo ah alimaamu cinda alashcariya saa wuxuu leey wanadiiruhu fi hada الzamaan waktigan aynu joogno waxa ay mushrikiinta hore samayn jireen waxaa la mid a ishtigaalu kahiiri min alkhalqi bitacdiimi qubuuri اlakaabir in in fara badan oo khalqiga ka midi ay ku shuqloomeen inay weyneeyaan qubuuraha dadkii waaweynaa mucadamiinta ahaa calى اctiqaadi anahum idaa cadamuu qubuurahum weyneyntaasi oo ku dhisan in haddii ay weyneeyaan qubuurtooda fainahum yakunuuna shufacaaءa lahum cinda allah marka waa isku mid ninka qori samaystay ama dhagax eele wuxuu calaamad iigu yahay malag ama nebi ama qof saalix markaa isaga markaan baryo amaan u gowraco amaan u nadro ciddii wanaagsanaydee ramsigii calaamadda u ahaabaa isha fica qaadaysa iyo ka qubuurahan weyneynaya u nadraya u gowracaya baryaya gurmad weydiisanaya magan gelaya khuduuc iyo tadallul u samaynaya ele qabrigu waa waa iska dee dhisme iyo ciid iyo dhagax iyo leban laakiin qofkii saalixa ee qabrigan ku jiraya markaan sidaa sameeyo ii shafeeco qaadaya hal tajidu farqa beynahuma wax farqiga udhexeeya maad heli karta abada walihada bu uhi wanadiiruhu kaa waxaa lamida bu uhi ay mushrikiintu sameynayeen waxaa dad badani ay ku sameynayaan qubuuraha waxaa kaloo uu yihi raximah اllah wاclam ana اlkufaara araaduu alى hada اkalaam awraduu calى hada اlkalaam su'aala kufaartu hadalkaa waxay ku soo arooriyeen su-aal faqaaluu naxnu laa nacbudu hadihi اlasnaam lictiqaadi anaha aalihat taduru watanfac annagu asnaamtan u caabudi mayna bay yidhaahdeen inaanu aaminsannahay awgeed inayin ilaahiyo haddii la caabudi waayo wax dhibaya haddii la caabudona wax taraya wainamaa nacbuduha liأjli anaha tamaahiilu liashkhaasi kaanuu cinda allahi min almuqarabiin waxaan u caabudinaa inay calaamad iyo taallo u tahay ashkhaas ilaahay agtiisa kuwa la soo dhoweeye ah fanaxnu nacbuduha liajli an yasiira ulaaika lakaabiru shufacaaa shufacaaa lana cinda allah waxaan u caabudaynaa maaha dhagaxan dad caqli leba ahayd oo ilaahay rumaysan inuu jiro inuu rabbi yahay inuu isagu nafciga duriga hayo maaha inaanu dhagaxan ama qorigan la qoray inaanu laftiisa markaa iskii u caabudayna maaha waxaan u caabudaynaa inuu timhaal iyo taallo u yahay qof ilahay agtiisa derajo ku lahaa fanaxnu nabudhaa nacbuduhaa liأjli an yasira ulaaika alakaabiru shufca lana cinda allah ma aynu dhagaxan iyo geedka noo shafeeco qaadayo waxaan u caabudaynaa cidda ay calaamadda asnaamtani u yihiin oo a dadka muqarabiinta malaa'ig leh ambiye leh saalixiin lehi ilahay agtiisa inay nooga shafeeco qaadaan hadal aad iyo aad u muhima weyaan hadalkaas wayaqطacu daabir اlquburiyiin ay waxay odhanayaan qadiyadda ku saabsan cid sanab caabuday oo cid qabri ama weli caabuday in isku mid laga dhigaa wa min muxdathaat اlwahaabiya waxaad arkaysaa inuu isku mid uu ka dhigay waxaa kaloo arkaysa masalada labaad oo ah yaana mushrikiin inuu caddeeyey mushrikiintu inaanay dhagaxantan iyo geedahan iyo waxaan la qoriyo waxaan la sameeyey isgaanay u caabudayn waxaan ramsiya calaamad u ahaa cid saalixiina sida maantaba maqaamiyada iyo qubuuruhu ay ramsiya calaamad ugu yihiin dad la leeya saalixiin bay ahaayeen waxaan u baryaynaan ugu gowracaynaan u weynaynaan ugu dawaafaynaa se ilahay agtiisa nooga shafeeco qaadaan marka wuu caddeeyey wax farqigoo labadaa udhexeeyaa inaanay jirin ayib qala raximah اllahu taعaalى wsir اlmasأlaةi anahu ida qaala ana laa ushriku biاllahi faqul lahu wama shirku biاllahi fasirhu liya ma aha qaacido cusub ama shubha cusub maaha hadalkani wuxuu sheekhu raximah اllahu taعaalى saddexdii shubho ee u dambeeyey ayuu khulaasadooda khulaasatu jawaabihaa buu sheegaya wixii lagaga jawaabay khulaasadiisuu sheegaya wa talkhiisu lima sabaqa min ajwibati shubahi halaath waxa uu soo koobayaa sheekhu jawaabihii uu ka bixiyey saddexdii shubhe u dambeeyey waxaana markaa hadalkiisa ku dhex jirta ana lilmukhaalifi fi hada almaqaami halaaa axwaal qofka tawxiidkii xaqa khilaafay saddex xaaladood inuu leeyahy macanaa saddex midkoodun inuu ku sifoobayo waata koowaad oo ah an an yakuuna jaahilan laa yadri inaanu garanayn shirki wuxuu yahay iyo cibaada waxay tahay iyo cibaadat lasnaam waxay ahayd sidee loo caabudi jiray asnaamta inaanu garanayn waajibku waxa weeye kaa in loo caddeeyo xaq oo bidaliili loogu caddeeyo hadduu aqbalo waa sax hadduu qaadan waayana bacda bayaani اlxaqi low mucaanid buu noqonaya xukunkiisaa la siinaya xaaladda labaadna waa an yujiba bilxaqi ida stufsir marka la dhahdo shirkigu waa maxay cibaadadu waa maxay cibaadatu lasnaa maxay ahayd inuu sida xaqa ah ee nusuustii adilada waafaqsan uu ku jawaabo waajibku waxa weeye an yubayin lah anu laa farqa bayna shirkihi wa shirki waliin in la dhahdo mar haddaad shirkigii sidii saxda ahayd u sheegtay cibaadadii sidii saxda ahayd u fasirtay cibaadat lasnaam xaqiiqadeed iyo xaalkeedu siduu ahaa aad ku sheegtay waxaa kaa dhimani waxa weeyaan waxaad isleedahay farqibaa udhaxeeya waxay mushrikiinta hore sameeyeen iyo dadkan dambe waxaanay sameynayaan farqina uma dhexeeyo waxaa shirka aad ku sheegta unbay kuwii hore sameeyeen kuwan dambana sameynaya waxaad cibaadada ku qeexdaybaa kuwii hore ilahay cidaan aynay u sameeyeen kuwan dambana ilahay cidaan aynay u sameynayaan waxaa kuwa hore asnaamta ku caabudi jireen ayaa kuwan dambana ay ku caabudayaan awliye iyo saalixiin ama dad iyagu ay sidaa u haystaan idan laa farqa bayna alawaliina walaaakhiriin bayna almutaqadimiin walmutaahiriin kaasina waa ka ugu dhow arrinka saddexaad xaalka saddexaad waxa wey an yakuuna jaahilan jahla murakaban inuu yahay jaahil jahli murakaba oo yufasiru ashirka wاlcibaadata wa cibaadaة اlasnaam bigayri tafsiiriha saxiix uma odhanaya anu garan maayo shirki wuxuu yahay cibaada waxay tiri ma aqaan dadkii asnaamta caabudi jiray waxay u samayn jireene cibaado lagu sheegayna ma aqaan odhan maayo saas waa mucaanid saaxibu shubahaada cilmina isbidaya shirkigii buu ku fasirayaa wa xaqiiqadii luqada carbeedu ku laaya nusuusta khilaafsan cibaadadiina saas oo kale cibaadat lasnaamna wax kaluu ku fasiraya wuxuu leeyahay caabudistii asnaamta caabudin waxay ahayd annahum ictiqaduu fiiha arububiya may ahayn inay baryeen ama u gowraceen ama u nadareen iyo waxyaabaa la halmaala marka tafsiir khaldan buu ku fasirayaa shirkigii iyo cibaadadii iyo cibaadat lasnaam falwaajibu an yubayana lahu khaطaؤuhu bاdaliil waa in khaladkiisa loo caddeeyo daliil loogu caddeeyo horta shirki fi luqati اlcarab waa maxay nusuustu see ereyga shirki maxay u isticmaasha ma ictiqaad rububiya mise cibaadat sanam oo qura mise acamu min dalik cibaadada waa maxay ma ictiqaad rububiyaba iyo wixii ka laazima mise cibaada waa aلطaacaة اlmaqrunaة bالtadalul wاlkhuduuc wاlmaxaba in adilada taa loogu cadday cibaadat lasnaam maxay ahayd in la ictiqaadeen un inay asnaam qura horta caabudeen maya sanam waa caabudeen sanamka caabudeen laftiisana miday sidiisa ugu qasdiyeen maaha inay cid ka dambayso calaamad u yahay bay cibaadadooda ku socota shafaacadiisi iyo ilahay dhaweeye ay doonayeen asnaamta sidee u caabudeen bal maxay sameeyeen hal ictiqaduu fiiha rubiya la iyagii baaba la soo taaganba namay abuurin nama laha nama arsaaqaan nama maamulaan maxaad ugu been abuuranaysa oad u leedahay waxay aaminsanaayeen asnaamtoodu inay rabbiyiin ama sifaatu rabbi inay leeyihiin waaqacoodi iyo xaalkoodina sidaasi ayuu tusinaya qur-aankuna wuxuu sheegay cibaadaday asnaamta ku caabudeen inay ahayd saynu aayaadka insha allah soo socda aynu ku arki doonno inay baryeen in ay waxa weeyaan u gowraceen debxi ay u sameeyeen iyo gowrac u nadareen u dawaafeen iyo wixii a u xajiyeen u cumraysteen oo xajki iyo cumradii iyo ilaahay iyo kuwa ay ka dhexaysiiyeen waxa riixayana wuxuu ahaa waxay iskala yaraayeen inay ilaahay toos u caabudaan oo maqaamka ilaahay agtooda waa ku weynaa walihaada baa shaydaanku taa uga faa'idaysto uu ku yidhi ilaahay toos idinku lama xidhiidhi kartaan cid usii mara waaba tabta ay yidhahdaan qubuuriyiinta mucaasiriinta qaar badan oo ka midi ah. ilaahay toos waxa weeyaan uma baryi kartid ee awliyada bari awliyadu ilaahay subxana wa tacaala kaa intaasun baa iyagana shaydaanku ka dhaadhiciyey wuxuu uhi markaa wa siru lmas'alati mas'aladan khulaasadeedu waxa weeye iyo nuxurkeedu annahu arrinku wuxuu yahay idaa qaala hadduu idhaahdo idaa qaala markuu idhaahdo ana anigu laa ushriku billah ilahay uma shariik yeelayo faqul lah waxaad ku tidhahda wama shirku billah ilaha in loo shariik yeelo macnaheedu waa maxay fasiruu liya bal shirkiga fasir shirkigaad leedahay ma sameeya fasir fain qaala hadduu idhaha huwa shirkigu cibaadat lasnaam asnaamta in la caabudo weeye faqul waxaad tidhaha wamaa kaba soo qaadba oo waa tasliimkiie wamaa macnaa cibaadat اlasnaam sanam in la caabudo macnaheedu waa maxay fasirhaa liya ii fasir ma in la ictiqaadaaba inuu rabbi yahay mise in cibaadaad loo sameeyo fain qaala hadduu dha ana anigu laa acbudu ma caabudo ila allah ilaahay mooyaane faqul waxaa tiraa maa macnaa cibaadat illaahi ilaahay caabudista la caabudo waa maxay waxdaw xaalo keliduu yahy oo kelidii la caabudayo fasir alliya ii fasir goormaa la odhan kara qofkaasi ilah qura ayuu caabudo horta cibaadada waxay tahay waa in la garto fain fasarahaa haddii uu ku fasiro bima shaygii uu ku fasiro bayanahu qur'aanu qur-aanku waa caddeeyey fa huwa arinkaa fasiridiisaasi almaluubu fa huwa madkuurkaasu ah fasiridiisu almaluubu waa sidii la rabay weeye ee xaqa ahayd marka kaas maxaynu nidhi si saxa u fasiraya shirkiga iyo cibaadadii cibaadatu lasnaam iyo laakiin haddana waxaan isagu uu samaynayo le shirki maaha anigu ilahi un baan caabudaa cid kalema caabudo waa in loo caddeeyo inaanu farqi u dhaxayn waxaan isagu uu sameynaya wuxuu shirki ku fasiray waxaanu cibaado ku fasiray fasirayo waxaanu ilaahay cid aan hayn u samaynayo wixii ay mushrikiintii hore macbuudaadkooda u sameynayeen iyo waxaanu isagu u sameynayo kuwa uu leeyahay caabudi maayo inaanu farqi u dhaxayn loo caddeeyo wey wain lam yacrifu haddaanu garan odhaanu garanma maayo shirki wuxuu yahay iyo cibaada waxay tahay iyo asnaamta sidii loo caabuday garan maayo hadduu idhaa fakayfa yaddaci siduu u sheeganayaa shay-an shay wahuwa xaal huwa isagu laa yacrif aanu garanayn siduu u leeyahy anugu ilah un baan caabuday isagoo cibaada waxay tahi ba garanayn siduu u leeyahay anigu shirki ma sameeyo shirki wuxuu wuxuyaba isagoon garanayn falxukmu cala shay farcun can tasawuri shayga in xukum la siiyaa waxay ka dhalartaa horta shayga in la garanayo waay wain fasara kaasi marka waa jaailkii basiidkaha ah kaasi waajibkuna waa maxay waa in loo caddeeyo oo biladilati loogu cadeeyo la baro shirki wuxuu yahay iyo cibaada waxay tihi cibaadat mushrikiin ilasnaam waxay ahayd wain fasara dalika kaa la soo sheegay hadduu ku fasiro bigayri macnaahu oo tusaalahaan u ihaahdo shirkigu waa ictiqaad rububiyati fi gayr اllah ama waa cibaadaة اlasnaami faqad shirkigu waa maxsuuru wa maqsuuru calى cibaadati اlasnaam ama uu idhaahdo cibaadadu waa aلطaacatu maca اctiqaadi الrububiyati fi اlmuطaac ama uu yidhaahdo cibaadaة اlasnaam cibaadaة mushrikiin lilasnaam waxay ahayd anahum ictaqaduu fiha rububiya marka waa jaahil murakab waxbaad garanaysaa buu isleeyahy waxna garan maayo bayanta lahu waxaad u caddayn alaayaati aayaadka alwaadixaati ee cadcaddaa fii macna shirki billaah ee ku soo arooray ilaah in loo shariik yeelo macnaheedu waxa uu yahay wa cibaadati alawsaan wa fii macnaa cibaadati alawthaan iyo asnaamta caabudisteeda macnaheedu wuxuu yahay waxaad u caddayn annahu yaana shirkiga iyo cibaadatu lawthaanku aladii kii inuu yahay oo ay sameeyaan fi hada zamani waktigan bicayni lafahaantiisa wa ana cibaadat allahi baad u caddayn in ilaahay caabudistiisu waxdow xaalo kelidii uu yahay oo laa shariika la wadaage lahu isaga aanu u sugnayn hiya cibaadadaas ilaahay oo qura la caabudaa allatii tii inay tahay yunkiruuna caley nugu inkirayaan tan anagu aan ugu yeedhayne ay inkirayaane ay ka xanaaqayaane odhanayaan awliyada diidantiin karaamaadkooda diidantiin awliyadii baad waxa weyaan xaqiraysaan shafaacadaa diidantiin marka la hahdo war ilahay oo qura barya yaani cibaadat waxdu laa shariika lo waa taas waa in ilaahay qura la baryo ilaahay oo qura loo gowraco ilaahay oo qura loo nadro ilaahay oo qura la isticaanaysto ilaahay qura la magan galo ilaahay oo qura gurmad la weydiisto ilaahay oo qura loo tukado ilaahay oo qura loo xajiyo ilaahay oo qura loo tawaafo ma wax kale ayaa ahlu tawxiidku iyagaa ugu yeedhayaan oo inta aan ahayn ma awliyadu manzile iyo qadar ilahay agtiisa kuma laha bay leeyihin ma karaamaatulawliyaa bay diidayin ma waxay xaqirayaan dadka saalixiintaah ma waxay leeyihiin xaqoodii ha gudina maya waxay leeyihin un xaqoodii xaqa ilaahay kala garta wixii ilaahay uu kelidii xaq u leeyahayna iyaga ha siinina in iyaga la siiyaana ixtiraamkooda iyo qadarintooda iyo weynayntooda ka mid maha hiya iyadu cibaadat ullaahi waxdahu allatii tii weeyaan yunkiruuna calayna ay nagu inkirayaan oo yasiixuuna ay qaylinayaan markaan u sheegno kamaa saaxa siday u qayliyeen ikhwaanun walaaladood kuwii shirkigu u walaaleeyey markuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku yihi war ilaahay oo qura caabud oo macnaheedu yahay war ilaahay xajka u khaalis yeela oo cumrada u khaalis yeela oo salaada u khaalis yeela oo soomka u khaalis yeela oo baryada oo gowraca oo nadarka iyo wixii la halmaala maxay yidhaahdeen xayu meel qaalu ay yidhaahdeen intay qayliyeen ajacala alaalihata macbuudaadkii waxa uu ka yeelay ilahan waaxidan macbuudan waaxidan macbuud qura in la caabudu nebi maxamed ugu yeedhay towxiidkuna waa kaas in macbuud qura la caabudo cid kalena cibaado loo ogolaan shirkiguna waa didkiisa waa in la caabudo akara min macbuud ama macbuud aan ilaahay ahayn waxa hi ina haada arrinkan oo ah ilaah qura caabuda la shay-un shay weeyaan oo cujaabun aada u layaab badan oo cajiib iyo cujaab iyo cujaab intuba waa siiqatu mubaalaqa weeye إنهم kanuu ida qiila lahm لا ilaha ila الله ystakbiruun wayaquluuna ina lataarikuu aalihatina lishaaciri majnuun kuwana saas o dhan ma awliyada yadaanu nimadan yarna wahaabiyada uga tagnaabay odhanayaan marka la idhaahdo war ilaahay oo qura baryo dadkan dhintay u duceeyey oo baryada iyaga baryaysan ad weydiisanaysaan joojiye sheekhu raximah llahu masaaisha uu ka hadlayey guud ahaan waxay ku saabsanaayeen inaanu wax farqi u dhaxayn shirku lmutaahiriin iyo shirku lmutaqadimiin shirku lawaliin iyo shirku laakhiriin oo isku mid inuu yahay xaqiiqadii shirkigu labadaba inay ku dhowowday wixii kuwaa hore mushrikiin ay ku noqdeen kuwan dambe aynu ka hadlaynaana inay mushrikiin ku yihiin wax farqi aanu dhaxayn intaa dabadeed wuxuu samaynayaa muqaarana muhima bayna almushrikiin almutaqadimiin almushrikiin almutaahiriin wuxuu sheekhu isgarab dhigayaa mushrikiintii hore iyo mushrikiintan dambe wuxuu ka hadlay masalada ku saabsan labaduba mushrikiin ha ahaadaan wakulu man jacala shaya min alcibaadati ligayr illah fahuwa mushrik aw kulu man jacala shaya min khasaaئis illahi ligayri fahuwa mushrikun lakin kama yatafaawatu iimaan اlmuؤminiin watawxiid اlmuwaxidiin fakadalika yatafaawatu kufru اlkaafiriina wa shirku اlmushrikiin sida iimaanka muuminiintu u kala sarsareey iyagoo aslu iimaan wadaaga towxiidka muwaxidiintuna u kala xoog badan iyagoo aslu tawxiid wadaaga ayaa kufriga kaafiriintuna usii kala daranya alkufru laysa darajatan waaxida mushrikiintana shirkigoodu usii kala daran yahay haddii la idhaahdo mushrigana mushrigan ka shirki daran kan la leeyahy waa laga shirki daran yahy oo laga shirki adag yahay macnaheedu ma inaanu shirki ku sugnayn aslu shirkiga kan kale waa la wadaagaa laakiin kanaa shirkiga ka badsado ama nooca shirkigiisu uu ka adkaa wey masaladanna waxa ay muujinaysaa macnaa xaqiiqadii shirkigu inay tahay mawjuuda fi lmutaakhiriin mutaakhiriinta dhexooda in laga hela xaqiiqadii shirkiga bal ashirk اlmawjuud fi اlmutaahiriin inuu yahay aklad waashad min shirki اlmutaqadimiin inuu yahay mid ka adag oo ka daran shirkiga kuwii hore masaladanna waa masaladii sheekhu uu ku sheegay fi اlqawaacid اlarbaca weliba qaacidada afraad oo mushriku zamanina akladu shirka min alawaliin uu yihi siduu halkan udhigayo siduu halkaa udhigayna waa isku macno lafdigu ha kala duwanaadee wuxuu yihi faida carafta markaad garato ana hada kan aladii kaasoo yusamiihi ay ku magacaabayaan almushrikuuna mushrikiintu fii waqtina waqtigeena dhexdiisa alictiqaad ay ku magacaabayaan oo ictiqaad iyo tawasul iyo magacyo kale u bixinayaan iyagoo magaca shirki markaa kala cararaya iyaga in lagu sheegana markaa diidan waayo inuu magac wax xun ka turjumaya yahay bay garanayaan leada magacyo kale u bixinayaan waxay odhanayaan fulan muctaqadu fiihi hebel waa mid wax laga ictiqaadsany macnaa nafci iyo duri iyo in ilaahay loogu taqarubi kara iyo wasiilo in laga dhigan kara iyo taasaa laga ictiqaadsany marka wuxu uhi faida carafta markaad garato ana hadakan aladii kaasu yusamiya ay ku magacaabeen almushrikuuna mushrikiintu fii waqtina waqtigeena dhexdiisa alictiqaad ay ku magacaabaan huwa isagoo ashirku inuu yahay shirkigii aladii kaasoo nazala uu soo degay fiihi ee fi taxdiiri minhu ka digistiisa uu kusoo degay alqur'aan taxdiir minhu watariimi wa qaatala oo uu dagaalamay rasuulu sala allah alay slm rasulka ilah annaas dadka uula dagaalamay caleyhi calaa tarki si ay uga tagaan uu nebigu dadka la dagaalamay waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna ilahay baa subxana watacala wayakuna addiinu lilah fitnaduna halkan waa shirkiga diinta la sheegayana waa tawxiidka iyo ikhlaasu lcibaadati lilah marka wuxuu leeyahay markay kuwa caddaato waxaanay magacyada kale u bixiyeene eh, tawasul iyo ictiqaad iyo ay u bixiyeen inuu yahay shirkigii qur-aanku uu sheegay uu xaaraantimeeyey caaqiba xumadiisana uu wejiyey nebiguna uu dadka la dagaalamay si ay uga tagaan faclam ogow markaa anna shirka alawaliin in kuwii hore shirkigoodu akhafu uu ka fudud yahay min shirki ahli zamaanina waktigeennan kuwa jooga ehelka u ah shirkigooda biamreyni buu kaga fududyihi ka laba seebad baa loo dhigi karaa in la idhaahdo shirkiga kuwii hore ayaa ka fududaa shirkiga kuwan dambe labadoo mushrikiin bay ahaayeen laakiin kuwii hore ka shirki fududaa kuwan dambe iyo in la idhaahdo kuwan dambaa ka shirki adagoo ka shirki xun kuwii hore ta dambe waa sida alqawaacid alarbac uu dhigay masalada toorana waa sida halkan uu dhigo akhafu min shirki ahli zamanina buuhi toorana aqladu shirka min alawaliina buuhi macnuhuna waa waaxid waa isku mid laba arrimood baa markaa shirkiga kuwa kuwan dambe uu kaga daran yahay shirkiga kuwii hore kuwa hore shirkigooduna uu kaga fudud yahay kuwan dambe shirkigooda maca ana mushrikiin iyagoo dhammaantood baa mushrikiin yihiin oo aslu shirki ay wadaagaan lakin inay mushrikiin yihiin macnaheedu maaha anahum mutasaawuuna fi shirki inay shirkiga ay ka siman yihiin markaa markuu sheekhu leeyay laba arrimood ayaa shirkiga kuwa hore kaga fududiya shirkiga kuwa dambe shirkiga kuwa dambena kaga adeegaya shirkiga kuwii hore kaga daran yahi laysa hada min baabi alxasr watakhsiis maa labada arrimood oo qura oo mid saddexaad aan lahayn ayaa shirkiga kuwii hore kaga fududaya shirkiga kuwan dambe macnuu saasi arrimo kalena waa jiraan alqawaacid alarbac markaynu sharaxaynu sheegnay sharaxana waan ku qoray wuxu uhi sheekh maxamed ibn ibraahim fi sharxi ka shubahaat sabxada saddex sideetan wa kownu shirki ahli zamanina akladu waakbaru bihadayn اlamreyn laysa daliila calى anahu laa yatagaladu ila bihadayn اlamreyn ahaanshaha uu yahay shirkiga kuwa waktigeena nooli mid ka daran oo ka adag oo ka weyn shirkiga kuwii hore labadan arrimood kaga weyn oo kaga daran daliil uma aha in labadan mooyaane wax kale aanu kaga darayn waxyaabo kale uu kaga darayana waa jiraan labadan waa kuwa muhiimsan bay kamid yihin bal yuriidu annahu taqalada bihadayn اlamreyn labadan arimood in uu shirku اlawaliin kaga fududaaday shirku laakhiriin ayuun buu sheegayaa kuwo kalena waa jira labada arimood waa maxay daliilku daliilka oo ah shirkiga kuwii hore inuu ka fududaa shirkiga kuwan dambe axaduhumaa midkood an alawaliina kuwii hore laa yushrikuun shirki ma samayn jirin walaa yadcuuna may beryi jirin almalaaikata malaaigta iyo walawliyaa iyo walawthaan maca allahi ilaahay la jirkiisa ama min duuni illaah ilaahay sokadi ilaa fi rakhaa waktiga barwaaqada iyo ladnaanshaha mooyaane wa amaa fi shidati xaaladdu markay adagtay miyaa fayukhlisuuna waa u khaalis yeeli jireen lilaahi ilaahay addiin ee alcibaada waa qodobkooda waa kaas oo mid ilaahay u shariik yeelaya fi rakhaai washidda markuu ladnaanshiyo barwaaqo ku jirae marka xaaladdu ku adagtayba labada xaaladoodba iyo mid ilaahay cibaadada u khaalis yeelaya fii xaalati oo mukhlis noqonaya lilah fii xaalati rakhaa un shirkiga samaynaya dee ka daran way iska caddahay cinda alcuqalaa waxa loo baahan yahay soo maha in la yidhaha un taa caddeeya ana alawaliina kanuu yukhlisuuna fi الrakhaa wayushrikuuna fi shidda wa ana almutaakhiriin yushrikuuna fi الrakhaai wa fi الshidda bal shirkuhum fi الshidati acdamu wa akthar bal markay xaaladdu ku adkaato ayaa shirkigooda uu sii daran yuu sii wen yahay buu sii badan yaba in kuwii hore marka xaaladdu ku adkaato ay mukhlisiin noqon jireen oo cibaadada ilahay ukhaalis yeeli jireen wax kastoo kale oo ay caabudi jireenna ay ka tegi jireen oo waxaan jirin oo kale agtooda uu ka noqon jiray ilahay baa aayado badan ku caddeeyey kama qaala tacala ay liqowli illahi tacala ilahay u hi waidaa masakum markuu idin asiibo adduru dhibku fi lbaxri badda dhexeeda idinku asiibo dalla waxaa eh, lumaya oo quluubtiina ka baxayo waxaan jirin oo kala noqonaya man tadcuuna kii aada baryi jirteen ead caabudi jirteen ilaa iyaahu ilaahay mooyaane dala ibnu kaiir wuxuu ihi dahaba can quluubikum waxaa quluubtiina ka tegayo midaan quluubtiina ku jirin noqonayo oo midaydan xusuusnayn noqonaya cid kastoo aada caabudi jirteen baa quluubtiina ka baxaysa ilaa iyahu ilahay mooyaane dhinac kale haddii laga eegana ayaddu istinaagu muxuu daliil u yahay annahum kanuu yacbuduuna allaha wayacbuduuna hayrahu waana masaladii muqadimada aynu soo maray mushrikiintu ilahay inuu jiro waa ogolaayeen rabbi uniya waa ogolaayeen macbuud xaqa inuu yahayna waa ogolaayeen laakiin ifraaduhu bilcibaada bay mushkiladoodu ahay cid cibaada ilaahay loo sii mariyo ma la caabudaya mise ilahay qura la caabudaya rusushu waxay lahayn ilah qura caabuday iyaguna waxay lahayn annagu waxaanu nahay dad ilaahay agtiisa aan derajo weyn ku lahayna kuwa ilahay agtiisa derajo ku lahayn cibaadada usii marinayna itakaduu waasitatan baynahum wa bayn allahi fi lcibaada taasina waa kufrun bilijmac wa min algariib ibnu xajar ilhaytami oo suufiyada iyo ashcariyada iyo kuwaa kamida kitaabkiisa la idhaahdo waxa weeyaan alqawaaطic ee uu kaga waramayo waxyaabaha riddada keena wuxuu soo naqilayaa qowlkii ibnu muflix ibnu muflixna طabcan shekh islam ibnu taymiya u ka qaatay oo ahaa ana man itakada baynahu wa bayn اllahi waasitaة yadcuuhum wa yastagiiثu bihim kafara ijmaaca hadalkaasu kitaabkiisa kusoo naqilaya wayuqiru sidiisana waa u daynaya weliba waxaanu kitaabkiisa ku sheegay wuxuu soo naqilo ee madhabkooda khilaafsan in uu baraarujin doono macnaheedu markaa wuxuu noqonaya wuxuu soo naqile kitaabkaa uu ku sheego ee aanu ictiraad iyo tacliiq aanu saarin aanu ka daba tegin inuu madhabkooda waafaqsan yahi marka xaal markii dhibku uu taabtay iyagoo bedda ku jira cid kastoo kaleba waa iska daayeen oo ilaahoo qura ayay baryeen cibaadadiina u khaalis yeeleen falamaa najaakum markuu allah idin badbaadiyey ila lbari waawsalakum ila lbar ee baduu idinka saaruu beriga idin gaadhsiiya caradtum ikhlaasu lcibaadati lilahi waad ka jeesateen wa kaana alinsaanu insaanku iyo ilahayna ad uma hadnaqdaan baad ka jeesateen wa kaana alinsaanu insaanku wuxu ahday kafuuran mid in badan nicmada ilaahay dafira ayuu ahaaday wa qaala wuxuu ihi ilaahay qul waxaad tiraa nebi maxamed waa raaytakum waa bal ka warama in ataakum hadduu idin yimaado cadaab ullahi oo atadkum saacatu ama qiyaami idin yimaado hayr allaahi ma allah cid aan ahayn baad tadcuuna baryaysa in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegaya bal iyaahu tadcuun ilaahay oo qura ayaad baryaysa mafcuulkii baa lasoo hormariyo xasri buu faa'ideynaya fayakshifu ilaahay waa faydayaa maa tadcuuna ilayhi wixii aada ilaahay ugu yeedhanayseen inshaa hadduu doono wa tansawna waad ilaabaysaan maa tushrikuun wixii aada ilaahay u shariik yeelayseen oo baryi maysaan oo ilaahay qura ayaad baraysaan ayaddanna waa sariix weliba ducada laga hadlaya waa maxay waa masale muhima u fiirso wa ducaau almas'ala fayakshif ma tadcuuna ilayh taas tansawna ma tushrikuun marka aayadda maxay tusinaysaa ilaahay oo qura inay baryeen marka xaaladdu ku adkaatay inay tahay ikhlaas si aayaadka kale ay caddaynayaan ilahi subxana watacaala uhi dacaw اllaha mkhlisiina lah الdiin lain anjaytana min hadi lanakunana min ashaakiriin ducaau gayr illahina inay shirki tahay oo wixii markii xaaladan adkaatay horteed wixii ay sameynayeen oo ilaahay cid aan ahayn inay baryaan inay shirki tahay bay aad tilmaamaysa watansawna ma tushrikuun waadix wey yaa yidhi marka ilahay cid aan ahayn in la baryo shirki maaha ducaa ulmasala shirki maba noqoto ba yaa yihi qaala wuxuu uhi ilaahay waidaa masa mar hadduu gaadho asiiba alinsaana durun dhib dacaa rabbahu rabbigii buu baryayaa muniiban iley xaalo u yahay mid ilaahay u khushuucaya uma idaa khawalahu ilaahay marka uu siiyo nicmatan nicmadaasoo minhu ilahay xaggiisa ka ahaatay nasiya waa ilaabaya maa kaana yadcuu ileyh wixii ilaahay uu ugu yeedhanayey ilaahay uu ka dalbayey inuu ka ajiibo min qablu wakhtigaa ka hor wajacala wuxuu u yeelayaa lilaahi ilaahay andaadan kuwa uu la masaynayo liyudila si ay caaqibada iyo cidhibta dambe u noqoto inuu dadka ka lumiyo can sabiilihi oo laamku waa laam ilaahay waddadiis dadka suu uga lumiyo qul waxaad tidhaahdaa tamatac iska raaxayso bikufrika xaalo aad tahay mid kufrigaaga ku sifaysan oo ku dheehan qaliilan ay zamanan qaliila wakhti yar innaka adigu min asxaabi naar naarta dadkeeda ayaad ka mid tahay aayaddanna waa sariix weeye insaanka marka dhibkuu taabto inuu ilaahay u qura baryayo markay ilaahay u nicmeeyana inuu iska ilaabayo arintaana kufri baa lagu sheegay tamatac bikufrika baa la yihi qaala wuxuu yihi ilaahay waidaa khashiyahu markuu daboolo mawjun mawjado mawjadahaasoo ka dulali sida daruurahoo kale ah iyo waxa xadheeya dacawu llaha ilaahay bay subxaana wa tacaala baryayaan mukhlisiina xaalayiin kuwa ilaahay u baaxtir mukhlisiina xaalayiin kuwa baraxtiraya lahu ilahay u baraxtiraya addiina ay adducaa baryada markaa sheekhu afarta aayadood ee uu keenay aayado aan ahayn oo iyaguna caddaynaya marka xaaladdu ku adkaato inay ilaahay oo qura beryi jireen markay nabad iyo ladnaashiyo barwaaqo dareemaana inay shirkigoodii ku noqon jireen waa badan yihin waxaa ka mid a qowl laahi tabaaraka wa tacaala waidaa rakibuu fi lfulki dacow llaha mukhlisiina lahu diin falama najaahum ilى اlbari ida hum yushrikuun sariix iyaduna marka ay badda ku safraan ee ay dhib dareemaan ilaah quray baryaya bal sida qataada u yidhi asnaamtoodaba waad daadin jireen markuu ilaahay badbaadiyey beriga nabad ku gaadhsiiyana shirki bay samaynayaan waay waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi wamaa bikum min nicmati min allah uma ida masakum اduru failayhi taj'aluun oo marka dhibaata idin taabato ilaahay oo qura subxaana wa tacaala ayaad u qayshanaysaan uma ida kashafa dura cankum ida fariiqu minkum birabbihim yushrikuun isagoaba koox idinka idinka mid oo ilahay u shariik yeelaya qaala tacaala wahuwa اladii yusayirukum fi اlbari wاlbaxr xata ida kuntum fi اlfulki wajarayna bihim biriixin طayiba wfarixuu biha jaaءatha riixu caasif jaaءat ay asafina riixu caasif wajaءahum اlmowju min kuli makan wadanuu anahm uxiiطa bihim dacawu اllaha mkhlisiina lahu اdiin lain anjaytana min hadihi lanakunana min الshaakiriin dhowr su-aalood baa mudan aayadaha marka la marayo in la isweydiiyo fima kana ikhlaasuhum ikhlaaskan lagu sifeeyey mushrikiinta markay xaaladdu adkaato muxuu ahaa fi maada kan fi اlcibaadati cumuuma wa fi اdducaa'i khusuuصa ikhlaas fi اdducaa taana macnaheedu waa baryada ilaahay la baryaa kelidii la baryaa inay cibaado tahay ay waajib tahay in ilaahay loo gaar yeelo su-aasha labaad shirkigan ilaahay uu ku sifeeyey markay dhibka ka baxaan falama najaahum ilى اlbari ida hum yushrikuun iyo uma ida kashafa dura cankum ida fariiqu minkum birabbihim yushrikuun fi makan fi maada fi اducaa taasina maxay daliil u tahay ana ducaa gayr اllaahi shirkun ilahay cid aan ahayn in la baryaa inay tahay shirki aayadahan waxaynu ka faa'idaysanaynaa mushrikiintii hore ilahay inay garanayeen wayuqiruuna biwujuudi wa birububiyati ilahay jiritaankiisa waa qirsanaayeen rabbinimadiisana waa qirsanaayeen wa anahum kaanuu yatacabaduuna lilahi biاducaaءi wa naxwi ilahayna waa caabudi jireen oo barye iyo cibaadaad kaleba waa ku caabudi jireen sidiina soo martay waxaa kaloo ku jirta aayadahan ana allaha yaxtaju biikhlaasi اducaaءi lahu fi shidda an allaha yaxtaju calayhim biikhlaasi اducaaءi lahu fi shidda ilaahay wuxuu iyaga uxujaysanayaa daliil uu kaga dhigayaa khaladkooda tusinaya in xaaladdu markay daran tahay ilaahay ay ducada iyo cibaadaadka u khaalis yeeli jireen oo aayaadkanba dee sababta loo keenay waa taas waxaa la leeyahy in markay xaaladdu idinku adkaato ilaahay oo qura aada baryaysaan waxay daliil u tahay inaad ictiqaadsan tihiin inuu ilaahay kelidii rabbigii yahay marka allaha maxaad kelidii u caabudi weydeen midda kale biayi xujatin faraqtum bayna alxaalateyn waa maxay xujada aada labada xaalood ku kala dudeen markay xaaladdu adkaatana aada muwaxidiin mukhlisiina u unoqonaysaa markay xaaladdu ladnaatay ay fududaatana shirkigiina aad ugu noqonaysaan waxaa kaloo aayadahan ku jira tanaaqud اlmushrikiin yacnaa bigayri xujati caqliyati walaa naqliya labada xaaladood in la kala duwo waa tanaaqud wey oo la hahdo xaalatu shidana ilaah quraan baryana caabudeynaa wixii kaloo dhan waa ka tegeyna fii xaali rakhaana ilaahay iyo cid kale aanu caabudeynaa waxaa kaloo ku xusan aayaadkan ana allaha yujiibu ducaaa almudar walow kaana kaafiran qofka dhibana ilaahay barya ilahay ducadiisa waa aqbalaa walow gaal ba ha noqde aman yujiibu lmudara ida dacaa wayakshif الsu gaalku isagoo dhiban haduu ilaahay baryo ilahay ducada waa ka aqbalaya <coughs> aayaadkana waa ku cadil arrintaas wamaa bikum min nicmati famin allah uma idaa masakum اduru failayhi tajaaruun maxaa dhacaya markay ilahay uqayshadaan uma idaa kashafa dura cankum ilahay ducadoodi waa aqbalay markuu ilahay dhibka idinka dulqaaday idaa fariiqu minkum birabbihim yushrikuun taasina waxay radin ku tahay kuwa qubuuriyiinta ah ee shirkigooda u deliishada inay cid bariyeenoo ducadii laga aqbalay weli hebel waa nagii barina ee muraadkaygii noo fulay bay odhanayaan xasala muraaduna cindamaa dacuuna alwaliya alfulaani oo in ducadii laga aqbalay tusin mayso inaad muwaxid tahay iyo inaad qof hagaagsan tahay toona haddaad dhiban tahay ilaahay qofka dhiban ducada waa ka aqbalaa haba noqdo kaafir asli oo diinulislaam marnaba aanu intisaabinbe waxaa kaloo aayadahan ku jira saynu horeba ishaaray ana ducaaءa cibaada inay baryadu tahay cibaado لأn اllaha samaahu diina ilahay diin buu ku magacaabay ilahay subxana wa taعaala wuxuu yihi dacw اllaha mukhlisiina lah الdiin waa maxay diintan markan ay doonta saaran yihiine mawjuuduhu ku kacaan ilahay u khaalis yeeli jireen ya waa ducaa waa baryada wasama ducaaءa gayrihi shirkan ilahay cid aan ahayn in la baryana ilahay muxuu ku magacaaba shirki idaa fariiqu minkum birabbihim yushrikuun oo shirkigan ay ka tegeen fii xaalati shida wa ducaau gayr اllah shirkigan ay u noqdeen bacda rakhana wa ducaau gayr اllah taasina waxay madax jebin ku tahay mushrikiinta quburiyiintaa leh ducaau lmas'ala cibaado maaha oo baryo iyo in loo yeedha cibaado ma waxaan ku gabagabaynaya qiso la yaab leh cikrama ibni abi jahl waxaynu ognahay inuu kaafir markii muslimiintoo nebigu hogaaminaya ay maka qabsadeen afar qof oo nebigu uu dhiigooda ibaaxeeyey buu ka mid ahaa marka waa baxsaday xagga ay buu cararay doon markaa halkaa ka baxaysay oo ilaa ardi alxabash tegaysay buu doonay inuu fuulo qisada nasaa iyo abu daawud iyo ibn abi shaybe iyo beehaq iyo culimo badan baa warisay can sacd bn abi waqaas marka markuu doontii fuulay ayaa dabayl daran baa markaa soo dhacday oo lafahooday u baqeen kuwii doonta saarnaa cikrima calaa shirkihi wuxuu u yeedhay laata iyo cuze ayuu u yeedhay qoladii doonta la saaraayo iyaga laftoodu mushrikiinaba waxay yidhaahdeen akhlisuu fa ina aalihatakum laa tugni cankum shay shaya war ilaah qura barya ilaahyadan aad u yeedhanaysaan waxba idinkama tarayaan riwaayadda bayhaqoo kale waxaa ku xusan ninkii naakhuuda ahaa ee doonta darawalkii doonta ayaa ku yidhi markuu maqlay isagoo laatiya cusiye baraya akhlis akhlis markaasuu yihi maada aqul maxaan idhaahdaa suu ihi qul laa ilaha ila allah suu yihi maa harabtu ila min hada <laughs> laa ilaaha ila allah taan ka soo cararay weeyaan bu hi maxamed ma wax kalean isku hayn hadda u fiirso laa ilaaha ila اllah iyo baryada cilaaqada dadkan ay ka dhexaysiinayan soma arkeysa ya cikrima caqli baa markaa kusoo dhacay oo wuxuu yihi wallaahi lain lam yunjinii min albaxri ila alikhlaas lan yunjiyanii fi lbari hayruhu haddii badda markaan fuulo ikhlaas iyo ilaah qura inaan baryo mooyane wax kale aanu badbaadinayn beriga markaan joogana wax kale ima badbaadinayo yani wax labada xaalood lagu kala tafriiqiyaa ma jirto waa tafriiq bayna mutamailaat allahuma laka cahda in anta caafaytanii mima ana fiihi an aatiya muxamada xataa adaca yadii fii yadihi ilaahayow waxaan ballankuugu qaadayaa haddaad xaaladan iga badbaadiso inay nebi maxamed u tagoon gacanta u dhiibo fala ajidanahu cafuwa gafuura waliba nebi maxamed waxaan ku aqaanaa buui inuu yahay mid cafis badan oo dhaafis badan oo sifaadka wanaagsan leh fa jaa wa aslam wuu yimi oo deetana wuu islaamay manaa u fiirso hidaayadiisa muxuu ilahay sabab uga dhigay yacnaa in caqlan aanay sax ahayn oo caqligiisa ay geli weyday marka badda lagu safro ama xaaladdu ay adkaatana ilaahay oo quraa la barya ikhlaas mooyn wax kale lagu badbaadi maayo marka la ladan yahay ee labad qaba ee beri la joogana cid aan ilahay in baa la baryaya ama ilahay cid kale la wada baryaya wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllahu alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin